bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkan waa kii laba boqol toddobaatan iyo afraad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu اlxaj baa inoo soo socday baabu istixbaabi dukhuuli اlkacbaةi lilxaaji wغayrih wالsalaaةi fiiha wاdducaaءi fi nawaaxiha kuliha wuxuu baab yahay ee sunanimadka in kacbada la galo gudaheeda in la galo inay sunno tahay lilxaaji wahayrihi qofkii soo xajiya ama soo cumraystay iyo cid kaleba loo sunneeyo kacbada gudaheeda in la galo iyo wasalaati fiiha in lagu dhex tukado iyo waducaai lagu ducaysto fii nawaaxiha jihooyinkeeda dhammaan kullihaa dhammaanteed afarta jihaba lagu ducaysto afka usii jeediso markaad ducaysanayso aad wejiga qaabiliso ay sunno tahay waa daahirka nusuusta weeye amaa salaada lagu tukanhayo waa khilaafiyu amaa ducada waa ijmaaciyu kacbadu in la galo oo lagu ducaysto inay sunno tahay waa masalatu ijmaac laakiin salaad in lagu tukado ay asaxayso salaaddii lagu tukaday waa masala khilaafiya gudaheeda sababka khilaafka keenaya waxaa weeye qur-aanku daahirkiisu qiblada iyo kacbada qaabiluu yidhi ha qaabilo xaggeeda ha loo tukado haddaad dhex ku tukato qibladii qayb ka kaa dambaysa kacbadii qayb ka way kaa dambaysa qaybna way kaa horaysa qaybna midig bay kaa tahay qaybna bidix bay kaa tahay sidaasay markaa hawshii lixii jahay noqonaysa qur-aankuna wuxuu yidhi ha qaabilo ayada xaggeeda loo tawajuho loo sii qiblana waa sida ishkaalku halkaasuu ka yimid marka saxaabadii baa isku maandhaafay salafkuna waa isku maandhaafeen amaa midda ducada intii gudaha laga in lagu ducaystaa waa masale aan muran lahayn midda khilaafiyada ah siday sunnadu tustay baa raajix ah, oo ah in lagu tukadana inay bannaan tahay sunno iyo faradna aan la kala qaadaynin qolyo kala qaadaa jira faradka iyo sunnaha qolyo sunnada sii kala qaadaa jiro sunnada raatibada ah, sida faradkoo kala diiday sunnada iska mulaqee tanafulka mutlaqana ogolaaday xaquna waxaa weeye maa dala calayhi alkhabr wاlxadiiث xadaثna yaxya bnu yaxya الtamimi qaala qarأtu calى maliki can naafici can ibni cumar radi allahu tacalى canhum ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam dakhala kacbata kacbadu nabigu galay huwa asaga iyo wa usaamaة bnu zayd wa bilaal ibnu rabax wa cuثmaan ibnu طalxaة alxajabi saddexdaa wadaad ayaa nabiga la galay kacbada usaama ibnu zayd iyo bilaal iyo cumaan ibn alxa ibn abi alxa ibn cabdilcuza ibni cabdidaar ibn qusay ibnu kilaab halkaasay nabiga iskugu yimaadaan fa aklaqahaa calayhi nabigu ku dul xidhay markay gudaha galeen nabiga iyo labadii saxaabi ee kale cumaan ibnu alxa ibn abi alxa alxajabi oo furaha kacbada ninka haye mas-uulka ka ahaa qoysku lagu ogaa jaahiliyatan waa islaama nabigana u daayay ayaa hoos ka soo xidhay hoos buu ka qataaray uma makaa fiiha nabigu waa ku nagaaday kacbadii gudaheedii qaala bnu cumar wuxuu yidhi fasa'altu bilaalan baan weydiiyey xiina kharaja markuu ka soo baxay kacbada ayaan bilaal weydiiyey markuu nabigu ka soo baxay maa sanaca rasuul lah rasuulka ilaahi muxuu sameeyey gudaha kacbada muxuu ku sameeyey qaala jacala wuxuu wuxuu nabigu yeelay camuudayn laba tiir can yasaari dhanka bidix buu iska marshay wa camuudan tiirna can yamiini midigtuu iska marshay wa alaaa acmida saddex tiir wuxuu nabigu ka yeelay waraahu gadaal buu iska marshay wa kaana albeytu yowmaidin kacbaduna maalinkaas kacbadu lix tiir bay ku taagnayd lixdeeda tiir laba sadar bay ahayd laba sadar labada sadar sidaa u gudban bay ahaayeen saa isu dabayaalla ma ahay tiirarkii saddexdaa u soo horreeyey nabigu u dhaafay calayh isalaatu wasalaam oo ku soo aadaan albaabka kacbada albaabka kacbada markaa ku soo aaddo saddex tiiroo kacbada hayaa gudbanoo hal sadar ah markaad daafto saddex kalaa gudban markaad dhaabtaan derbiga kacbada wejigaada ku aadanaabaa ku qabanaya sida xadiidka saad u fahanto qaabka lagugu soo nabigu saddexdan hore ugu dhaafay muxuu kaa dhex istaagay saddexdii u dambaysay ee xagga wejigiisa nabiga jirta calayhi salaatu wasalaam marka albaabka laga soo galo ayuu kaa dhex istaagay markuu kaa dhex istaagay hadda labana dhinac bay ka mari halla dhinac buu ka marahaya qadiyada baa lagu sharxaya jacala camuudayni can yasaari wamuda can yamiini waalaaa acmida marka saddexdaasi uu nabigu ku dhex tukanayo waa saddexdii hore muqadamka ahayd saddexdii dambe uu soo dhaafayna waa saddex ka qabanaysa dhabarka dambe iyo gabaal inaad fahanteen bay la tahay wa kaana albeytu yowmaydin calaa sittati acmida uma salla nabigu waa tukaday wuxuu tukaday waynu gaari doonaa xadaana aburabiica azahraani xadiidku wuxuu sheegay nabigu kacbada inuu galo ku tukaday ayuu xadiidku kugu caddeeyey sunno iyo farda la kala qaadi maayo sunno iyo fard waxaa la kala qaadaa uun xagga tawajuha qiblada marka musaafir la yahay qofka muqiimkeennagi looma kala qaado hee sunno iyo fard xagga tawajuha kacbada loo jahaysanayo waxadana aburabiica azahraniy wa qutaybatu bnu saciid wa abu kamil aljaxdariyi fudayl bn xusein kulluhum jamaacada can xamaad ibnu zayd ibnu dirham albasri qaala abu kamil wuxuu fi xadiii xadaana xamaad buu yidhi can xadaana ayub asakhtiyaaniyu can naaficin can ibni cumara qaal qadima rasuul اllah rasuulka ilaahay baa soo galay yowma alfatxi maalinkii furashada sanadkii sideedada hijrada fanazla nabigu wuxuu ku degoo ku furtay ama hashii fadhiisiiyey bifinaai اlkacbati kacbada ardaageeda saxnigii banaanka kacbada ayuu nabiga hashii fadhiisiiyey wa arsala wuxuu u fariinday ilaa cuثmaan ibnu طalxata alxajabi buu u fariindiro uri furihii keen kacbadan raba inaan gale fajaءa cuثmaan baa la yimid bilmiftaxi miftaaxi miftaxba waa loqo carbeedoo saxiixa weeye fajaءa wuxuu la yimid bilmiftaxi furihii buu keenay ama bilmiftaaxi furihii buu keenay fafataxa albaaba cuثmaan baa albaabka furay bamri rasuuli lah sal ly slm buu ku furay qaala wuxuu uhi uma dakhala الnabiy nabigaa galay kacbadii iyo wa bilaal wa usaamaة bnu zayd wa cuثmaan ibnu طalxa wa amara bilbaabi albaabkuu nabigu amray in la xidho fa uqliqa markaasaa la xidhay hoos baa laga handharaabay ama laga qataaray maxaa yeelay gacbadu waa yar tahay waa badan tahay dhowr toban kun oo saxaabi baa socoto muslimiin iyo kuwii reer islaamay meesha marka haddii laiskugu tago waa laisku bakhtiin nabiga dhib badan baa loo geysanaya ayb khaalid muliid baa markii istaagay oo seef la istaagay kacbada albaabkeeda oo intuu nabigu soo dhammaysanhaya u diidanaa dadku inay meesha nabiga ka dabagalaan falabisuu waxay ku nagaadeen oo ku jireen kacbada ay fi lbeyti maliyan in nabar ah muddo dheer buu ku jira calayh salaat wasalaam ilaa usaama intuu bannaanka baxay albaabka fadhiistay oo uu doonyaystay ama garwaaxaystay ay hurdo qabatay uu nabigu toosiyey markuu soo baxay maxaa ku jiifiyey nabigu waa ku daahay kacbada aad buu u ducaystay afarta jiho ama lixda jiho intuu qaabilay buu tiiba in nabara taagnaa oo ilaahay baryahay ilaahay saxaabigii hurdo qabato u sex waa meesha ay ku dhaaftay nabiga salaadiisii ay ku dhaaftay usaame marka la weydi u nabigu muusan tukanin muuse arkayn galaallekan aan ka soo bixin kacbadoo nabiga garab taagnaa ayaa soo guuriyey uma fataxa albaaba albaabkii uu furay faqaala cabdullah wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar fabaadartu الnaasa dadkii baan ka degdagoon ka dhaqay fatalaqiitu rasuul allah rasuulka ilahi baan la kulmoon ka hortagay khaarijan asagoo ka soo baxay kacbadii riwaaya kale xadiidku uu leeyahay nin dhallinyaro xoog badan baan ahaa buui waa loo corotamay markuu albaabkii sidaa loo furayba nin walba inuu galuu damcay dadka baan ka hormarayba dafdafnaayo baan durba anugu u horeeyey wa kuntu shaaban qawiyan buui saa ka sheekeeyey dadkii baan dhaafan aan dhaqi marka horena meel baan ku soo daahay buui saadaan usoo u imid ardaaga kacbada yaala nabiga kacbadu ku jira aaytu rasul la rasuulka ilahi baan la kulman ka hortaga khaarijan asagoo soo baxay sal slam wa bilaalu calaa iri bilaala nabiga raadkiisa daba taagany oo daba socdo oo la cirbanayo daba socd calaa iriy calaa caqibihi wey faqultu libilaal waxaan ku idhi hal sallaa rasuulu llaahi fiih rasuulka ilahi ma ku tukaday kacbada gudaheeda xaramka beydka ilaahay wuui nacam wuu ku tukaday buui qultu waxaan idhi ayna halkeebuu kaga tukaday ibn cumar waa taqaanaa nabi maxamed meeshuu saanta dhigay buu rabaa inuu astaamaysto ayn halkee qaala wuxuu idhi bayna alcamuudayni tilqaa'a wajhihi labada tiir ee wejigiisa ku qumarayd markuu nabigu soo galay oo kuwa hore ah ayuu nabigu ku dhex tukaday bayna alcamuudayn inaga soo mara laba tiirna bidix buu iska marshay tiirna midig buu iska mariyey derbigaas xaggaasuna u tukaday tilqaaa waji wejigiisu qumaatigiisu ku tukaday qaala wuxuu wanasiitu waxaan halmaadaan ibni cumar ahay an as'alahu bilaal inaan weydiiyo kam salla makaankii ku tukada wuu weydiiyey salaada cadadkeedii baan hafay buu leeyahay salaadda cadadkeedii baan hafay xadiidkuna laysa calaa daahiri cadadkeeda riwaayo kale ku weydiiyey riwaayaad kale ayuu ku yidhi bilaaw nabigu meequu tukaday markaasuu sidaa ku yidhi ma hadlin taasuu u ishaaray nabigu ma tukaday haa muxuu tukaday laba farood buu u taagay xaggee ku tukaday goobtaa ayada ah wuxuu raagay ibn cabaas ibni cumar waxaa weeye laba wixi ka badan salaadba haddii la idlaaqo oo maalinnimo la joogo ragcateen wax ka yar ma jiro habeenkii baa ragcad lala iman karaa maalin haddii la joogo oo la nin hebel salaad buu tukaday waa maxay aqalu maa yuطlaq calayhi ismu sala waa maxay salaat alcurfiya waa ragcatayn cadadkaa marka waa cadad macruufa bilistiqra fi salaati الnahaar salaada dharaarta dhacdaha lagu ogyahay waa iska waa la ogyahay waa musalla muran mala wuxuu rabaa nabigu labeema ka kordhiyay maana weydiinin buu riwaayad kala caddeeyey marka sidaas u ogaado ma aha aslu اlcadad waa laskuma haystee aziyaada cala ragcatayn wuxuusan weydiinin وxadثna بن cمر الcdني qال xadثna سفyاn yعن بن عuyaynة عن أyوب السkhtiyاni عن ناaفع بن cمر عن بن cمر رضي الله تعالى عنهma qال أqبل رasuuل الlah rasuulka ilahi baa soo qaabilay caam الفaتxi nabi mxamed baa soo baxay min aclى makuu ka yimid kaad riwaayaadka garanaysaan aqbala waana sanadkii furashada sanadkii xajaة الwadاع nabiga ma gelin kacbada sanadkii xajat lwada nabiga kacbada ma gelin sanadkii ka horeeye toddobaadee cumrat lqadana ay xudaybiye ka dambeeyena ma gelin halkaasana yowma fatxi makkata ayuu nabigu kacbada galay ayb aqbala rasuululahi rasuulka ilaahay baa soo jehisto soo qaabilo yimid caama alfatxi sanadkii furashada calaa naaqatin hal buu nabigu ku yimid liusaamata bna zayd usaama gacantum buu ku hay maamuulahaye wahasha alqaswa la ohan jiray alqaswa hashii la odhan jiray waasha nabiga maalinka uu saaraa usaamana wuu la saaraa xataa anaakha ilaahu nabigu juuyi hashi fadhiisiiyey bifinaa'i alkacbati kacbada ardaageeda ama bannaankeeda kore uma dacaa bicuhmaan ibni طalxa ayuu nabigu u yeedhay faqaala wuxuu yidhi i'tinii bilmiftaax furihii kacbada ii keen fadahaba ilaa ummihi hooyadii buu u tegey hooyadii ah yidhi hooyi haddee anuu socod badna furaha kugu kacbada ii dhib ulafa binti saciid baa la odhan jiray ulafa binti saciid hooyadii isagu waa saxaabi waag dambe u islaamad garanaysanad fadahaba ilaa ummi hooyadii buu u tegay sulaafa binti saciid ahayd faabad way diidda an tuciyahu inay furaha u dhiibto waxay tihi kuu dhiibi maayo furahan furahan dhiibhayo ma aha waa taqaanaa dawaalid wuxuu isku dhajiyaa marar badan taariikhia ama dhaxalgala ama kaab kaab la haysan jiray caruurta yararkii dhallinyarada ku fududaatay durba si fudud ku dhiibtee waayeelku gawsuu ku qabsanhaya madaxiisunbaa laga qaaday waad ogtihi faqaala wuxuu yidhi marka saxaabigii cumaan ibnu alxa ahaa wallaahi ku dhaartay latucinihi ama latuciyannahuna waa nusq baa qoray lakin aniga latucinihi baa ii qoran waad furaha waad bixin aw layakhrujanna hada sayfu min sulbi ama seeftan ayaa dhabarkayga ka baxaysa seeftana iga dusaysa miyuu ka wadaa wadaadaa ku fasiro oo haddaan hawsha dhiigi waayo gaala jabtay mushrikiinna waa jabeen nabigu adduunkao dhan buu qabsaday haykhatalene furaha iska keen iyo mehe xilkaa la iga wareejay inay tahay seebtan iyo sharaftan aan wata een i ah gaashaanka iyo magacan inaan anagu hadda xajadiyiin nahay oo reer bani cabdidaar nahay oo hawshaan carab nooga dambaysay xilkan wareeg ilaan raaliyiin baan noqonaynaa u diidan beydka ilaahay nabiyulaahi maxamed calayhi isalaatu wasalaam marka intaan laga xayuubinin sharafta hooyihii furaha keen wey labada macnaba waa lagu awilaa lakiin daahirku waa maxay seeftan aad arkayso aan wat intee laga qaado iyo afeelaha laga gino dhabarka laga bixin wey ayib ila waa daalim xaq buu mancin hayaa qaala wuxuu ihi ibnu cumar faacطathu iyaah furih bay u dhiibtay wiilkeedii cumaan ahaa fajaءa bihi ila الnabiy subanu oo la yimid sal ه alay slam fadafacahu ilayh waa u dhiibay fafataxa albaaba albaabkii buu furay nabigu mise cumaan baa furay riwaayaad bay xooranayaan aad weliba u fara badan cinda ahli siyarna mashhuur ah carab iyo quraysh waxay aaminsanayd kacbada inuusan furi karin qoysan ka ahayn qolyahan raabi talxee xajabiyiinta la yidhaahdo haddaan cid kale loo dhiibo furaha qaada la yidhahdo ilaa loo dhigo dadka ammaanada iska lahaa ee cumaan ibnu طalxa ibn abi طalxa ibn cabdاlcuza ibn cabdidar ibn qusayn ibn kulaab iyo qoyskooda wii la hadmaala xajabiyiin marka saasaa loo marka iyagaa hawshaas mas-uulka ah laakiin nabiga maalinkaa ka qaadayoo furitaanka kacbada nabiga furayba riwaayad badan tilmaameen albaabka in gudaha laga soo qataaro handaraabka xagga lagaga soo rogana ama la celiyana cumaan baa la yimid oo hadda waa shaqada u qabanaya khidmadii uu beytka u qabanaya lagu ogaa uma dakara wuxuu sheegay bimili xadiii xamaad bnu zayd buu sheegay xadiika xamaad bnu zayd oo soo marteen haddii can ayuub can naafici ninka marka mutaabiciye marka waxaa w waa sufyaan sufyaan baa mutaabiciyey marka xamaad xadiikaad marteen buu sheegay xadaanii zuhay bni xarbin qaala xadaana yaxya wbnu saciid alqaطaan xadana abubakr bn abi shaybata qaala xadana abu usamata xamaad bn usama waxadana numayrin wlafdu lahu qaala xadana cabda yacni bn sulayman alkilaabi can cubaydillahi bni cumar alcumari can naaficin can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaal dakhala rasuulu llahi sal allahu alayh wali wasalam albeyta ay alkacba rasuulkaa galay kacbada beytkii buu galay wmacahu usaamatu wa bilaal wacumaan bnu alxa isagoo ay la jiraan cumaan iyo bilaal iyo usaamo ay la jiraan faajaafu calayhim lbaaba awiila faajaafu way soo handaraabeen ijaafadu marka albaabka xagga hoose laga soo celiyo gudaha laga soo riixo banaanka hadii laga xidhaan qufli baa la yidhaahdaa xaggan gudaha hadii laga ikhlaaq ba inagu waan kala qaadnaa ayib oo handaraab iyo waxaan u naqaanaa iyo quful hoosta ka lagaga xidho lama dhaho quful lama yidhahdo quful wixii kor ka yimaado wey handaraab andara bn sheh bdullah way jirta hawshaan la socdo qatar base maaha fajaafuu calayhim waxay isku soo celiyeen dushooda albaab albaabkii awiilan in dheer in nabaru nabigu hadda ku jiro ku ducaysanaya uma futixa albaabkii baa la furay fakuntu waxaan haddaa ibni cumar ahay awala man dakhala qofka u horreeye gala ayaan ahaa falaqiitu bilaalan baan la kulmay faqultu waxaan ayna sallaa rasuulu llaahi sal allahu calayh waalih wasalam rasuulka ku tukaday xaggee ku tukaday faqaala wuxuu ihi bayna alcamuudayn almuqadamayn labada tiiree la hormariyay xagga hore jira dhexdooda ku tukaday fanasiitu waxaan halmaamay an asalahu inaan weydiiyo kam sallaa rasuulu llah rasuulka ilaahay meequu tukaday inaan dhaho kam salla inay marka sidaa tahay riwaayadii bukhaari oo waxaa la weydiinaya ay tahay wixii laba ragcood ka badan riwaayada bukhaari baa caddaysay raqamka fii saxiix bukhaari ka fiiriye min ariiqi mujaahid ibnu jabrin can ibni cumar ibni cumar baa kasoo kesheekaysu u yihi faaqbaltu wاnnabiyu qad kharaja waxaan soo galayba nabigoo ka soo baxay kacbadii qad kharaja waajidu fawajadtu bilaalan qaa'iman bayna albaabayni fasaltu bilaalan faqultu asala nebi sal l slam fi lkacba qaala nacam rakcatayni bayna saariyatayn rakcatayni bayna saariyatayn laba ragcadood buu ku tukaday labada tir dhexdooda calaa yasaarika idaa dakhalta oo dhanka bidix weliba kaa qaban markaad kacbada gasho uma kharaja fasallaa fii wajhi اlkacbati rakcatayn isaguna sidoo kale min xadiii naafic bni cumar cinda axmed wabnu shabat anumari marka duruq fara badan baa caddaynaysa in bilaal uu u sheegay ibnu cumar nabiguna laba ragcadood tukaday ragcataynna gudaha kacbada ku tukaday ragcatayna markuu soo baxay buu albaabka iyo kadinka kacbada ku tukaday xadaanii xumayd bn mascada albahili qaala xadaana yani khالد n khالد بن xاrث الهujyمي قال xadثna cabdاللahi بن cawن بن rطباn عan ناaفiع u fiirsada riwaayada hore cubaydاللaahi can نaaفic waad soo marteen waxaad kaloo soo marteen ayub an naafic ayuub can naafic iyo cubaydالlaahi can naafic kuma jirto iyo riwaayadan dambe ibn cawn way iskhilaafsan yihiin saa darteed daara qudni tacliiq ba hawsha kaliya waan tilmaamayn can naaficin can cabdالlahi بni cmara أnahu اntaha ila alkacba cabdullah bni cumar wuxuu sheegay anahu intaha inuu ku soo intoodo inuu soo gaaray ila alkacbati kacbadii buu ku soo beegmoo la soo kulmay waqad dakhalaha الnabiyu nabigoo galay wa bilaal wa usaama bilaal iyo usaamana ay galeen buu kacbada yimid meel buu kusoo yardahay wa ajaafa calayhim cuثmaan ibnu طalxata albaaba cuثmaan ibnu طalxana uu albaabkii ku xidhay ama uu ku qataaray nabiga iyo saxaabadii la gashay qaala wuxuu ihi famakaثuu fiihi fi اlbeyti maliyan in nabar ah nabar wakhti yar dheer oon muctaad ahayn oo dhaqanka la yaqaan aan ahayn buu nabigu meesha ku daahay uma futixa albaaba albaabkii baa la fuil carab dhaqan waxay ulan intay galaan inay ka soo baxaan intay galaan oo wax yar taagnaa ama ducaystaan ama firfiiriyaan inay ka soo boodaan nabigu waa dhex fadhiista fakharaja nabi nabigaa soo baxay waraqiitu daraja jaranjaradii baan fuulay sallaankii baan fuulay janjarada waa aragta inay kacbada markaad joogtaan ay nimanka dadka riixee toora ku taagan yihin somayna arag ee albaabka laga galo janjaraya kor loo fuulo halkii baan koray waraqiitu waxaan koray addaraja jaanjaradii baan kor u koray saan u gala albaabka kacbada oga galo kor wey albaabkeedu fadakhaltu lbeyta kacbadii baan galay faqultu waxaan ku idhi bilaal ayna salla الnabiy ama waxaan ii xaggee nabigu ku tukaday anoo ruux gooni ah su-aasha aan ku wajihin qaaluu waxay dhaheen saxaabadii usaame iyo bilaal iyo cusmaanoo la socday haahunaa halkanuu ku tukada goobtan qaala ibnu cumar wanasiitu an as'alahum kam salla ay kam salla ziyaadatan ala ragcatayn baa loo jeedaa inbusuu nabigu tukaday laba wixii ka badan marka la isweydiiyo marka cabdullahi ibn cawn ibni cawn wuxuu ku khilaafay ayuub iyo uu ku khilaafay cubaydillah can naaficin su waxa ka jaba waa jamaacu qaaluu qaaluu horaana maxaad soo marteen bilaal baa yidhi bilaal ayaa yidhi marka laba macnun baa lagu tawjiino isagu ninka la dar qutn wuxuu hi tacliilbu mar uu kala tarjixu wuxuu yidhi riwaayat ibn cawn waa laga xoog badan yahay waxaa ka xoog badan riwaayada cubaydillaahi midda ayuba odhanaysa ibnu cumar su bilaal buu ku wajahay bilaal baana u jawaabay ee wadar uma jawaabina waaxid baa u jawaabay yaa saxan laakiin xaafidku hawshaa uu ka niqaasho riwaayad fara badan fadxiga ku keenay oo tilmaamaysa ibnu cawm inuu saxan yahay inkastoo yihiin mutaabacaad qaasira oo sheikhiisa naafica la mutaabacayna min ariiqi abishacfaca ibni cumar wa min ariiqi bn cabdiraxmaan ibni cumar riwaayad fara badan oo inay bilaal iyo usaama intaba u weydiiyo ibnu cumar caddaynayo muxuuna saa u yeelay waa hubsinya korarsi maluhu hadduu xoogaysto istartaro iska daba yimaado yaqiin buu isku bedelaa iyo hubaal hubaalkii yaqiintuna hadday korodhohee walaakin liyaطmaئina qalbii wey yaqiintuna way korodhaa yaqiintu ma korodho ninka yidhaahdo waa jahmi iska ilaaliya jahmida warkaa qabta alyaqiinu laa taziid waa warkii mutakalimiinta khaasan aطaa'ifa اljahmiya cilmiga ad alla u leedahay waa cilmi yaqiini ah laakiin yaqiinta nabi maxamed iyo taadu ma siman abada yaqiinta abubakar iyo adugu ma sino hunaaka yaqiin aqwa min yaqiin yaqiiniyaadkuna way kordhaan shiddatan wadacfan waquwa ayb markuuu kororsanaya hawshaa mooyeen bilaal buu ku wajahay usaamana wuu weydiiyey ama waxaa odhanaysaa bilaal baa ka jawaabay wadaadihii kalena haye waa u aaminsanoo waa dhagaysteen idan way qarreen haddii idinkoo jamaacaha su-aasha nin lagu wajaho war haddii hawshaa maxaad ka maqasheen sidaa iyo sidaa weeye wadaadikana ku aamusa maxaad leedahay culammada meesha fadhidan su-aal soo weydiiyo saasay igu jawaabeen hal nin baana kuu jawaabay macnuhu waa sidaa marka tarjiix ma ahee jamaca ka fiican وxadثna qتayبة بن سacيidi qال xadثna layث بن sacد وxadثna بن رمxin محamed بن hاج بن رمx garanaysaan أخبرna layث بن sacد عن شhاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أbي أbي cبدالله بن cمر أنه qاaل dخلa رasuuل اللhi البيت rasuulka ilah baa kacbada galay huwa asaga iyo وsاmaة بن زayd وبilaal وcثmaan بن طلحة jamaacada faأغلquu calayhim albaabkii isku soo xidheen waa soo qataareen falama fataxuu markay fureen kuntu waxaan ahaa fii أwali man walaja dadkii u horeeye galay baan ku jiray axad ugu horreeyana ma jiro riwaayad kala soo cadaysa isagaa ugu horreeyey falaqiitu bilaalan baan la kulmay fasaltu arinkaasaan weydiiyey hal sallaa fiihi rasuul اllah rasuulka ku dhex tukaday qaala nacam qaala sallaa bayna alcamuudayn اlyamaaniyeyn wuxuu ku tukaday nabigu labada tiiree yamaaniyenka la yidhaahda xagga jirta shaam ama xagga yaman baan rabaa xagga yaman jirta ayuu nabigu dhexdooda ku tukaday almuqadamayn saddexda tiiroo horeysay ayuu laba iska mariyey bidix midna iska mariyey midig waxaa ogtiin haddii markaad kacbada saa u gashaan dhankan midig waxaa kaa jira ead u wareegaysaan waa xiyu ismaaciil waa tiirarkii aan la taaban jirin dhankaadan bidix markaad gasha kacbada albaabkeeda taagantah dhankaadan bidix bay kaa jiraan labada tiiroo loo yaqaano yamaaniyeenka ayib tiirarkii aaggaa ku jirana marka yamaaniyeen baa la yidhi oo dhankaada bidix kaa qabanayo وxadثnي xrmلة بن يحyى قال أخبرنا بن وهب بن عبد الله أخبرني يونس يعني بن يزيد الأيل عن شاب الزوري أخبرني سالم بن عبد الله عفوا العمري عن أبيه قال رأيت رسول الله rasuulka ilahi baan arkay haddaan cabdulahi bni cumar ahay dakhala alkacbata asagoo kacbada galay albeyta in badan ad soo maqlayseen huwa asaga iyo usaamata bnu zayd wa bilaal wa cuثmaan bnu طalxa walam yadkhulha ma gelin macahum la jirankooda axadun aadama kale saddexdaa wadaad iyo suubanaha wax raacay ma jirin riwaayaad dhowra ah waxay tilmaameen fadl bn cabaasna inuu la socday laakiin waa shuduud riwaaya saxiixa ma jirto ayb fadl bn cabaas maalinkan lama geli nabiga kacbada calayh salaatu wasalaam marka nafyigaasi waa saxiix wey uma uqliqat calayhim waa lagu qataaray ama waa la soo ceshay qaala cabdulahi bn cumar wuxuu ihi faahbaranii bilaal bilaal wuxuu ii sheegay aw cumaan ibnu alxa ama wuxuu ii sheegay ana rasuul allah sal slam sallaa fii jawfi اlkacba bayna alcamuudayn alyamaaniyeyn wuxuu ii sheegay bilaal ama cumaan riwaayada marka awda ah waa hayru maxfuuda riwaayaadkii hore ee jasmiyey ahadkuu sheegay inuu ahaa bilaal ama jamaacada wada jirta ayaa maxfuudaa saa darteed buu muslim gadaal u mariyey riwaayadan awda sheegtay ee shakiga keentay sallaa inuu tukaday buu ii sheegay fii jawfi lkacbati kacbada gudaheeda bayna alcamuudayn labada tiir dhexdooda ku tukaday alyamaaniyeyn dhanka midig xiga xagga jihaadka marka la yidhaahdo saa darteed xaafidku wuxu uhi wlmaxfuudu annahu sa'ala bilaalan kama hiya riwaayat اljumhuur maxfuudku waa in uu bilaal toos u weydiiyey rankana ay qarireen xadaana isam ibraahim wacabd bn xumayd marka ninka khilaafay jamaacada marka waxaa weeye noqonaya wadaadka yunus ah wadaadka yunus ah oo leyt bnu sacad soo khilaafay أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن ابن بكر محمد بكر البرساني قال عبد وحول أصاب في حديثه أخبرنا محمد بكر البرساني الأزدق أخبرنا ابن جريج عبد الملك قال وحول قلت لعطاء ابن جريج وحولي عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج لعطاء بن أبي رباح مفتي مكة وفقيهها أي وحان كوري أسمعت ابن عباس ممقش ابن عباس يقول له إنما أمرتم حال إذن فري بالطواف bilbeyt waxaa laydin faray beytka inaad ku dhawaaftaan walam tu'maruu bidukhuuli inaad gashaan laydima farin maxaa laydin faray kacbada ku dhawaafa haddaad tukanaysaan soo qaabila laakiin gala laydima dhihin ma maqashe caaawa sheekhaada ibn cabaas oo sidaa odhanay weligaa maqashay qaala caaa wuxuu lam yakun yanhaa can duuulihi caaa wuxuu lam yakun ibn ma ahayn yanhaa ummadda mid ka reeba can dukhuulihi kacbada geliddeeda walam yusalli fiihi kumana tukan jirin buur mana ku tukan jirin ummadda gelaysana ooma tiidi jirin maxbaan ka booday cafan walaakinii samictu yaquul laakiin waxaan maqlay asagoo leh ahbarana usaamatu bnu zayd usama bnu zayd wuxuu ii sheegay ana nabiy sal l slam lama dakhala albayta nabigu markuu kacbada galay dacaa inuu alle ku baryey fii nawaaxihi jihooyinkiisi jamcu naaxiya waa dhinacyadii jihadii midig bidix hore iyo gadaal afar lixdii jiho fii nawaaxihi kulliha jihooyinka kacbada derbiyada afarta mid walba inuu mar qaabilo nabigu ducaystay buu ii sheegay walam yusalli fiih kumana tukanin buu yidhi umuusan ku tukanin riwaayada marka ibn cabaas ee diidaysa usaama musayd cafwan usaama musaydee diidaysa nabigu inuusan ku tukanin waa riwaayo haddii jamca la yidhaahdana waa la jamcin karaa walam yusalli fiih waa maxay wax ka badan ragcatay wax ragcatayn ka badan kuma tukanin waad ku jamcin kartaa waxaa kaloo ku jamcin kartaa nabigu beytka waa galay laakiin kuma tukanin maxaa laga wada usaamaa soo baxay idiin soo hormariyeyo wuu soo baxay oo markuu nabigu asnaamtii la bixiyey oo asnaamtao dhan meesha laga qaaday yuu nabigu galay uu ku tukaday markuu galay weli nabigu salaada uusan gelin ama uu galay kadibba uu ka baxay ayaa haw ku soo kordhay usaamoo loo diray lann riwaaya waxay tilmaamaysaa inuu nabigu yidhi biyo ii doon wadaan baan u doonay ceelkii zamkan ka soo qaaday wadaantii baan keenay wadaantii biyaheedii nabig wuxuu ku tirtiray sawirradii ku dhimanaa derbiga kacbada ee ay ku dhigdhigeen waa nin shaqo soo qabta intuu maqnaa yuu nabigu tukaday baa dhici karta kadibna ducadii dheereedunba ka war ee nabiga uu ku daahay meesha nabi maxamed baa ii diri biyo faji'tuhu bidalwin min maa'in faataytuhu bih fadaraba bihi suwara waa riwaayadii maxfuudada ahayd waa kaloon soo maray inuu intuu soo baxay albaabka uu fadhiistay kadibna uu doonyaystay nabiguna ku daahay kacbada ilaa ay hurdo qabato nabigu toosiyey marka usaama bixitaanki wuxuu ka warrama isagu wuxuu arkay buu ka warrama nabigu ku tukaday ma arag buu ishaydu ma qabanin ama waan maqnaa ama bannaankan fadhiyey saxaabigai suu oola gala marnama aan soo bixinoo bilaal ahaa ayaa soo guuriyey marka riwaayatu bilaal waa muhbita bilaal waa muhbit usaamana waa naafi waxbuu sugayaa oo nabigu u tiiriyey oo uu hubo wadaadkana waa dafiray ninka wax sugaya ka dafirhayana waxaa la hormariyaa fi riwaaya fi cilmi اxadii inta badan haaliba ilaa biqaraa'in mubitka mubitka xagga xadiidka haddii loo soo laabto diraayada riwaayadaba ardada usaama muse xadiidka ka qaadatay ikhtalafuu calayh barkood salaada way sugeen barhna way anfiyeen amaa xadiiu bilaa ragga wariya lam yakhtalifu isagoo weligii salaadda waa sugaa nin laysku maandhaafay ogolaashiya diiddo xaggana naafica waxaa ka fiican ninkaan laysku maandhaafin waxna sugaya ayb xataa kharaja ilaa uu soo baxay oo ku tukaday falama kharaja markuu soo nabigu rakaca wuxuu ku rukuucay oo uu ku tukaday rakaca salla salla baa laga wada wuxuu ku tukaday fii qubuli albeyti ay fi muwaajahati اlbeyt albaabka qumaatiga kacbada albaabkeeda ragcataynaba ku tukaday qubul waa muwaajaha shayga aad qaabisho eed wejiga siisaa loo jeeda markuu nabigu soo baxaybu albaabkeedii wejiga saaro halkaasuu nabiga ku tukaday hoosteeda wa qaala wuxuuna nabigu salaadii dhammeeyey haadihi alqiblatu tani waa kacbadii u tukada laydin yidhi ee soo qaabila laydin yidhi ee xaggeeda ku su-aada qultu lahu waxaan ku idhi marka ibnu cabaas maa nawaaxiiha qultu lahu waxaan ku idhi maa nawaaxiiha baan ku ii nawaaxidu maxay tahay nabigu nawaaxideedu ku ducaystay baad tidhaahdeen afii zawaayaha ma afarteeda geesba geeskaas iyo geeska afarta xaglood miya mise waa lixda jiho waxa laga wado qaala wuxuu ii caطaa bal waxaa loo jeedaa fii kulli qiblati min albeyt fii kulli qiblatin ay fii kulli jihati min albeyt ayib waxbaan ka booda bal waxaa laga wadaa fii kulli qiblatin ay fii kulli jihatin min albeyt jiha kastoo kamida beytka beytku lix juhuulayaad macnahaasaa laga wadaa kacbada albaabkeedii iyo jihada dhowrayse kale iyo labada dhinac soo lix ma marka iyada haddii nawaaxila iyadana afar bay noqonaya nawaaxideedu guriga marka la fiiriyo afar darbi wey kacbada qaabkaad u dhisanta lix ma ah xadaanaa shaybaan min faruuq alxabati qaala xadaanaa ibnu dinaar hamaam ibnu yaxya cafwan xadaثna caطا bn rabax bn cabaas radi allahu tacala canhuma ana الnabiya dakhala اlkacbata nabiga kacbada galay salى اllahu alيه wasalam wa fiiha situ sawaarin iyadoo lix tiir leh jamcu saariya lix tiir iyadoo ku taagan saddex safa iyo saddex safa faqaama nabigu wuxuu istaagay cinda saariyatin fadacaa tiir agtii buu istaagay markaasuu nabigu aad u ducaystay walam yusallim mana tukanin ibn cabaas hawshaa maka la weydiiyo nabigaasoo kama maqal maana la joogin maalinkii fatxu makaan nabiga lamuusan joogin masaajidka markuu kacbada gelayey yowm alxudaybiya lamuusan joogin camrat alqadaan lamuusan joogin markuu nabigu waa meesha yimid eh, wuxuu odhan jiray marna waxaa ii sheegay fadl ibn cabaas oo aan goobjoog ahayn marna usaama ii sheegay xadiidkiisu waa riwaaya can hayrihi waxadaanii surayj saa darteed buu muslim gadaalgaya tarjiixan liriwaayati buu ku hormariyey oo soo sharxay وxadثnي سurayج بن يuنس قال xadثnي هiشام بن بشير السلمي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي khالد الأحمس البجلي قال قلت لcبد بن أبي أوفى waxaan ku uri isaguna waa صحaabi abina waa صحaabi waxaan ku uri saaxibi rasuul الlahi ahaa rasuulka ilahi saaxiibkiisi ahaa adkل النabiy الbeyt fii cumratihi cumraة الqضاء cumradii ka dambaysay xudaybiya sanadka toddobaad ahayd nabigu markuu yimid waa kii lagu heshiiyey inuu nabigu soo cumraysto saddex berina uu joogo qurayshna ay ka xayato kacbada ay ka baxdo loo banneeyo isagii ciidankiisa subanaa kadibna ay ka baxaan markii muddada dhammaad waxaa ihi marka maalinkaas nabigu kacbada ma galay qaala wuxuu maya laa ma gelin maxaa yeelay nabigu ma geli karin oo qoraysh badan oo galayn labo asnaan baa meesha ka buuxday xilligan dambe fatxu maka wqul jaa alxaq wazahaqa albaail wixi o dhan baa la riiqay kacbada la nadiifiyey waa la hagaajiyey shirkigii baa laga saaray astaamihii shirkiga kadibna nabigu saasoo ugu tukaday idan maxalushaadku waxaa weeye masaladan sheekhu u baabaystay oo ah kacbada in la galo ma bannaan tahay haa bal waa sunno haddii la galo in lagu ducaysta ka waran waa sunno ayaduna bilijmaac dhan walba oad u ducaysato maxaa soo hadhay salaad salaada sunada in lagu dhex tukan karaa loo badan yahay waa khilaafi in suna lagu dhex tukan karo ayaa loo badan yahay waxaana raajixa min xayu daliil farad iyo sunada inay banaantah farad iyo sunada in hay ay bannaan tahay haddii la leeyahay kacbada qaabila la yidhihe dhexgala lama dhihin dadka muslimiinta bannaan kacbada kaga soo tukada kacbada afarta jhay qaabila mise qayb ka mid ay qaabilaan kacbadu waxaa weeye ruux afarta jihada qaabihi kara ma jiro allahuma inaa intaad u tagto dhankan kaga tukato oo haddana xag kaga soo tukato oo xag kaga tukato mooyeen hal jihun baad kaga iman ama waqooyi baad kaga iman oo kulba dhankaad ka jirtaa ama bari baad kaga iman ama galbeed baad kaga iman lixda afarta jihad kacbada lagaga soo tukadaa la socda hadda um alqura waman xawlaha weeye adduunka meelaan laga soo qaabilayn idinkunbaa bartay in loo tukado waqooyi idinkaa waxaad bartay ina waqooyi aad u tukataan leanna ayadaa waxay idinka jirtaa idinkaa waxay ka jirtaan koonfur marka waqooyi baad soo aadaysa nin walba dhankay ka xigto buu soo tukanaya nin baa bari u tukanaya nin baa galbeed u tukanaya nin baa koonfur u tukanaya nin baa waqooyi u tukanaya nin walba meeshuu ka jiro adduunka wey iyo badii bari meeshaad joogtaba marka salaada sunada iyo midda faradka iyo taraatibada sunada iyo midda mulaqa kulli way bannaan yihiin maxaa yeelay alaslu waa maxay salaaduhu inay xukumka wadaagaan alaslu waa cadamu takhsiis salaaduhuna waa inay siman yihiin ilaa daliil wuxuu kala duway mooye sunno iyo faradna safarun baa lagu kala duway xagga qiblada cinda tamakuni wاlxaj inda alaaja ama iyadoo la joogo oo ruuxu nagi yahay in la kala qaado tawajuha xagga qiblada la kala qaado sunno iyo farad asal ma aha qiyaaskuna ma taageerayo nabiguna ma kala qaadan waa isku mid ninkii mid khasisana takhsiisku waa xukun sharci ah daliil buu kaaga baanaya khilaafka marka maalikiyadii xanafiyada isku dhibaan iska daaya shaaficiyada ku roon oo iyo axmed iyo xanaabilada calaa khilaafin fiihim fi madhabayn laftirkooda way sii hayaan xagga faradka marka la maray baabu naqdi اlkacbati wa binaa'iha asalkeedib hadda dib u celiyey marka muslim kacbadii sharafteedii iyo xurmadeedii iyo howlaheediibu dib ogu noqdayo dhismaheedii hore iyo duminteedii wixi gaaday buu rabaa inuu hadda ka hadlo qaabku hadda u keenay xadiita faahfaahsan dhaadheerna bukhaari uma keenin ayb xataa sunankan u keenin allahuma nasaa-i oo riwaayaad badan jamciye mooye kacbadu asalkeedu hore inta goora la dhisay iyo cidda dhisaydaba salafku iyo khalafku waa isku maandhaafeen shan goor in la dhisay baa loo badan yahay malaa'ig baa asalkeed oo dhistay ina awala beytin wadaca linnaasi laladii bibakata mubaarakan ayib idan malaa'ig baa dhistay kadibna nabiyulaahi ibraahim baa ku xigay oo qur-aanka laydinkaga sheekeeyey waid yarfac ibraahim alqawaacida min albeyt waismaaciil rabbana taqabal mina markii saddexaadna qoraysh baa dhistay nabiguna dhismaha wuu joogay calayhi salaatu wasalaam soddon iyo shan sanuu jiray iyo labaatan iyo shan buu jiray baa laysku hayaa qabla albictha intaan nabiga nabi laga dhiganaya ilaahay subxaanahu wa tacaala aan cilmigan waxyan lagu shubin goobjoog buu ahaa dhismaha dambe waa dhismihii markaa saddexaad dhismihii afraad wuxuu ahaa lixdan iyo saddexdii hijirada ama lixdan iyo afartii hijirada xilliga cabdillahi bn zubayr cabdillahi bn zubayr baa intuu dumiyey ayuu dhisay waana tacaawul ka sheekayn doona muslim biriwaaya wasanad dhismihii shanaad xajaaj ibnu yuusuf baa dhisay xajaaj bin yuusuf ayaa dhisay intuu dumeeyey dhismihii cabdullah bin zubayr ayuu midkii hore quraysh buu ku celiyey filjaahiliy qurayshkeedii buu ku celiyey cabdilmelig baana amray reer banomi niman fidno badan bay ahaayeen diin badanna kharibay dad badanna dulmay bay ahaayeen xajaaj dhismihiisii ayaa taagnaa ilaa kun sano kun sano afartaa dhismo horta waa laisku waafaqsanaya aragti kale oo bacdu salaf rajaxayaan waxay leedahay dhismii u horreeyey malaa'ig baa dhistay kadibna nabiyulaahi aadam baa dhisay oo cusboonaysay markay duntay oo ay nuglaatay ibraahim baa ku xigay wiilkiisaa qoraysh baa ku xigtay oo filjahliya dhistay oo markaa nabiguna goobjoog ahaa cabdullah bnu zubayr xajaaj bnu yuusuf marka maxay noqonayaan lix dhismo dhismihii ugu dambeeyey ee kacbadu ilaa aminkan ay ku taagan tahay kun iyo afartankii baa la dhisay kun iyo afartankii hijrada suldaankii cumaaniga ah ee araaci la odhan jiray ayaa dhisay kun iyo afartankii hijrada wixii intaa ka dambeeyey waa dayactirun naashnaashid miisaab majaro in loo sameeyo jaranjarada in wax laga habeeyo in meel catabada ama kadina loo sameeyo waxyaabaha noocaasee tarmiimka ama naashnaashka ama qurqurxinta waa gooni waxaa laga hadlaya waa dhisme intii la dumiye la dhisay baa laga hadlaya dhismii ugu cimri dheeraa inta anagu aan ka warqabno haddi anagu garan mayno inta u dhexaysa he dhismihii aadam iyo malaa'igta inta udhexaysa ma garan karo waxaan kaloo hadda aanan garan karin nasna aan loo hayna cad oo cadaynaya oo inagu aan fahmi karno dhismihii nabilahi aadam iyo wiilkiisa ibraahim laakiin muddo dheer wey qiyaasta muddo dhowr kun wey haddaysan toban kunba kor u dhaafayn say dib ha noqotay laakiin dadka islaamka sheegta dhismihii ugu dheeraa wuxuu taagnaa lixdan iyo afarti lixdan iyo shanti mise lixdan iyo shanta hijirada ilaa kun iyo afartanka hijirada oo dhismihii xajaaj ah dhismihii xajaaj waa kun sano unaade waa kun sano xaafidna xajar wuxuu yidhi waxaan aada oola yaabay buuri oon cajiib noqday wax walba oo xajaaj uu ku soo kordhiyey kacbada markuu intuu dumiyey uu dhisahayey dubogu boolaa buuri dubogu boolaa kii qoreysheed baa ka adkaa wixii asagoo kusoo kordhiyey ama derbi meel ka qalluciyey ama meel gees ka taagay markiiba waa bololahaya kaljidaar ashaamim sida derbiga xagga uu shaam mariyey xataa xujru ismaaciil dhagaxyuu ku dara way bolleen way daateen hawlihii quraysh ama cabdullahi bin zubayr uu sameeyey wuxuu uu ku waafaqay oo dhan sidiisaba ilaaminku u taagan yahay buur wuxuu asagoo ku daray oo ziyaado ah kulli wuu duma una hallaabaabuur xilligaasuu ka hadlaayo sanadkiisi buu sheegayaa sideed boqol labaatan iyo shantii buu ka hadlaaya asaguna sideed boqol konton iyo labadii ayuu geeriyooda garanaysa asaaska kacbada iyo howlahii soo martay iyo wixii ku dambeysay buu ka hadlaya xadii baynu ku marray sunan ibn maaja laa tazaalu hadihi اlumma bikhayr laa tazaal hadihi اlumma bikhayr ummaddan khayr ka zuuli mayso inta ay ka weynaynayso xurmata hada اlbeyt faidaa dayacuu dalika halakuu ummadda nabi maxamed inay khayr ku sugan tahay ka zuuli mayso way dhaqanta waa roon tahay intay weynaynayso beytkaa ilaahay kacbada xaqiisana ilaalinayso maalinkay dayacaanoo fududaystaan way halaagsamayaan hadda fududaysigay kacbadu marayso weligeed maysu soo marin fi taariikh fududaysiga hadda marayso dhibka hadda loo geysanayo reer sacuudka ku kaajaya kacbada waad aragtan waxay ku samaynayaane iyo mushrikiinta ka duldhaab baxaysa koraysa iyo yuhuudda ku ciyaaraysa meeshay maanta taalla weligeed maysan gaadhin ku musliman ahaan iyo dullinimo iyo dacfi iyo liidnaan weligeen maydan soo marin niman qaraamado waa intay soo duween xafuuda laysgeliy oo xajirka naga dhacay oo dhibkiisa waa jiraa laakiin gobawey liclaya ma jabtaa la yidhi laakiin hadda waa jabteen waagaa waa lagu biyo keenay waa layska celiyey waa laga soo qaaday hadda laakiin waxaa haysta waa arkaysaan taariikhda saasa laga warramaya intaa un asalkaasaa u ogaad kacbadanaad xurmadeeda iyo weynadeed meelyan lagaga dhic xadaana yaxya bnu yaxya baabu naqdi lkacbati kacbada duminteeda iyo banaaha dhisideed naqdigu waa shay taagnaa in la furfuro ama dib loo dumiyo xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarna abu mucaawiya maxamed khaasim adariib can hishaam bni curwata can abi abi curwata bn zubayr can caaisha radi allahu tacala anha qaalat qaala lii rasuul اllah rasuulka ilah wuxuu igu yidhi sal اlه alيه waslm lowlaa xadaaثaة cahdi qowmika bاlkufri lanaqadtu اlkacbata walajacaltuha calى asaasi ibrahim faina quraysha xiina banat اlbeyta istaqsarat walarjacaltu laha khalfan nabigu caaishu u yeedhay caaishu u yeedhay wuu kaxeeyey kacbadii buu geeyey ayb wuu tusay weliba lowlaa xadaaثaةu cahdi qowmika tolka zamankiisu iyo xilligiisu hadduusan ku dhoweyn bilkufri gaalnimo oo hadda iyo soo islaamin sanad ka hor bilo ka hor lanaqadtu اlkacbata kacbadaan dumin lahaa wala jacaltuha waxaan ka yeeli ku dhisi lahaa wala banaytuha bay ka dhiganta calaa asaasi ibraahim nabilah ibraahim asaaskiisii shubkii guriga marka la dhisahayo waad aragtano shubba hoos la mariyaa dhulka intii ayaa shub la hormariyaa shubkaasaan gurigan dheer lagu istaajiyaa nabilah ibraahim shub afargeesa ah oo silsilad bira iskugu xidhan buu ku asaasay oo ilaahay qawaacid idinku sheegay qur-aanka ayb walajacaltuhaa waxaan ku duldhisi lahaa calaa asaasi ibraahim ay calaa qawaacidi ibraahim nabiyulahi ibraahim qawaaciddiisii maxaa yeelay fa ina qurayshan quraysh xiina banat ilbeyt markay kacbada dhisaysay istaqsarad way soo gaabsatay baaxadii loogu talagalay kacbaday ka soka dhaceen waad aragteen waynu soo marray in badan dhankan xijru ismaaciil maxaa aan tirarkaa loo taabanaynin xaggeeda jira maxaa yeele kacbadu in lagu dawaafaa la rabaa ninkii intuu soo dhaqaaqo labada tiiree xagga xijru ismaaciil jirid waan taabanaya kacbadii ku dhex jira intan qoolaaban eed aragteen kacbaday ka tirsanta derbiga intii la ballaadiyo in la gaadhsiiye ilaa halkaa oo afar geesoo isleeg la dhisaa la rabay way soo gaabsadeen lix dhudhun baa ka maqan kacbada kacbadana ka tirsan oon dhismahan taagan ku jirin dhismahan taagane hadda afar geeskaa lix dhudhun oo ka mid ahayd baa bannaanka jirtoon dhisnayn oo dhanka xijru ismaaciil kii nabigu yii xadiidkii eh, alxijru min albeyt lixdaa dhudhun markaa dala soo gabaa saddex mitir kacbada derbigeeda laga bilaabo ilaa saddex mitir baa ka maqan nabig wuxuu i intaan dumiyo yaan ballarin lahaa oon soo gelin lahaa qaybtii kacbada ka mid ahayd ee laga saaray quraysh ay dhisi weyday markuu biilkii iyo kharashkii bajadka ku yaraaday guryihiinu markaad ku talagashaan dhul weyn dhisataan oo tabartu idiin run sheegto maxaad samaysaan daash yar iyo xoguu baad iska dhisanaysa fa ina qurayshan quraysh xiina banat albeyta kacbada markay dhisaysay istaqsarad way soo gaabsatayoo maysan gaadhsiinin meesha loogu talagalay dhisma in la gaadhsiiyo oo dhanka xiju ismaaciil wala jacaltu laha waxaan u yeeli lahaa oo kale oo ka maqan nabigu muxuu ku inoo sheegay kow asaasu ibraahim baan ku istaajin lahaa afarteeda geesba labo albaabna waan u yeeli wala jacaltu laha khalfan ay baaban albaab dambe oo laga baxaan u samayn lahaa mid laga galo iyo mid laga sii baxo dadka muslimiinta markay galaan kuwii gala hadday albaabkan ku soo noqdaan waa laisku rafaadi meeshu waa cidhiidhi dad badanna qaadi mayso hadhowna waa la isdiri waxaan samayn lahaa albaabka laga galo mid ku aadan oo ninkii tukaday uu ka sii baxo wala jacaltu laha baaban khalfan baaban khalfiyan wey albaab dambe baan u furi lahaa waa riwaayadii koobaad waxadaana bn abi shaybata wa abu quraybin qaala xadaana numayr muxamed cafwan cabdالlah can hishaam bhada اlisnaad وxadaثna yaxya bn yaxya qaala qarأtu calى malikin can bn shaab الzuhri can sami cabdالlah alcumari أna cabdالlah bn mxamed ana cabdالlah bn mxamed bn abi bakr الصidiiq waa qaasim walaalkii ninkan cabdullah bn mxamed bn bakr الصidiiq qaasim mxamed bn bakr صidiq iyo waaweyn waa nin taabic o iqa o jablah wadaadka cabdulahi bn maxamed bn bakr sidiiqa ahbara wuxuu u sheegay cabdulahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma can caaisha ooga tego oo eedadii ah oo eedadii ah cabdullahi dii eeddaa loo yahay caaisha eedow ah oo maxamed bay walaala yihiin caaisha zawji nebiy ahayd ana rasuul lah sal lay slam cbdullahi bni cumar hooyadan caaisha xadiidka kumuusan maqal laakiin wiil waa yeer u yahay oo asaga ka yar oo cabdullaahi bni moxamed bn bakr sidiiq la yidhaahdo yaa eedadii xadiid dhaba ka warinaya ido asagaba ka qaatay qaala wuxuu uhi suubanuhu alam taray miyaadan u jeedinooda arag caayishow ana qowmaki tolkaa xiina banaw alkacb markay kacbada dhiseen iqtasaruu inay gaabsadeen ka soko dhaceen can qawaacidi ibraahim asaas badan horaa ku soo marteen asaaskii iyo astadii nabiyulahi ibrahim inay ka soko dhaceen miyaadan u jeedin nabigaa kaxeeyoo tusay qaala waxay tii faqultu afalaa tarudha cafan afalaa taruduha calaa qawaacidi maad ku celis nabi allow asaaska nabilah ibraahim aabbaha meeshuu ka ogaa kacbada kaga tegay quraysh intaad ka dayso hawlahooda maad ku celisid faqaala wuxuu uhi suubna alah isalaatu wasalaam lowlaa xidtanu qawmika bilkufri la facaltu xadaaa horaan soo marteen xidtaanna waa la mid xaramtuu xirmaanan oo kale weeye xadastuu xidtaanan oo kale lowlaa xidfaanu qowmiki tolkaa haddaysan ku dhoweyn ama ku cusmayn bilkufri ay biljahiliya la facaltu waan yeeli lahaa nab muxuu ka wada alah isalaat wasalaam quraysh waxaa ku weyn oy aad iyo aad u weynaynayaan kacbada sharafteeda iyo cadamadeeda qofkay u arkaan kacbada inuu meel kaga dhacayna waxay u arkahayaan qofkii duumiyana maanta waxay u arkahayaan nin looba soo dirayba shaygii mucadam cinda allaahi ahaa ee asal iyo sugaal taarikh ambiye ah oo dhan inuu baabi'inayo nabigu ma raba hawsha lagu toomo waxaa nabiga loo soo diray inuu shacaairta ilaahay weyneeyo looma soo dirin in lagu toomo inuu baabi'inayo maadaama marka kacbadu halka ay quraysh la joogta hadduu nabigu yidhaa aad saxdid waxay khaldeen cagsigay u fahmaayaanba cagsigay u fahmaayaan sidaa darteedba bukhaari waaa kami fiqigiisa waxaa ka a ah inuu u baabaystay baabkan markuu maraya tarku bacd اlاkhtiyaar xadiikan wuxuu u baabaystay tarku bacd اlاkhtiyaari makhaafata an yaqsura canhu fahma bacd الnaas bu shayga mukhtaarkii la doortay wanaagsan in laga tegi karo marka laga baqayo dad aan maskax badan lahayn ama aan maankooda ku fillayn ama indheergadaan ahayn ama aqoon badan inay khaladba ka fahmaan oy fidnaba ku noqoto qaala cabdullah cumar wuxuu ila in kaanat caaisha caaisha hadday tahay samicat hada min rasuuli illah caaisha hadday hadalkan rasuulka ka maqashay maa uraa ooma arkaayo buu rasuul allahi sal allahu calayh ali wasalam rasuulkii ilaahay taraka inuu ka tegey istilaama ruknayn alladayni yaliyaan lxijra xijr ismaaciil markii intaa uu ogaaday oo reer abubakar ay xadiidkii soo tegiyeen cabdulaahi fiqi buu kala baxayba haddaan fahmay buu yidhi wuxuu nabigu markuu kacdo ku dawaafahayo labadan tiiree xagga jirtana u taabana nabigu u salaamhayey kuwan xagga xujr ismaaciil jirana uga fogaanay maxaa kuwan haddaadan ka fogaanin waa dawaafun fi lbeyt fi lkacba maxaa laisku ogaa dawaafun xawla alkacba laisku ogaa waad kacbada waad soo gelaysa daad kacbada usoo dhawaato oo tara derbiyadan dhisan baan labadan xagga xujr ismaaciil goolada kuwa jiraan taabanaya kacbadaad ku dhex jirtaa waad soo gashay saddex misrbaad gudaha ugu jirtaa laakiin kuwan kale yamaaniyinka markaad taabanayso banaan baad joogtaa adoo kacduu banaan ka jooga baad salaamaysa oo taabanaysa macnaa waad fahantan bay la ma filaha iyagu nabigu inooga tegay istilaama ruknayn labada tirtaabashadooda alladiin labadaasoo yeliyaani xiga alxijra xijr ismaaciil xiga ilaa ana albayta inay untahayn mumin kacbadu lam yutamam midaan lagu dhammaystirin calaa qawaacid ibraahim asaaska ibraahim laguma dhammaystirinoo way ka soo ka dhaceenoo kacbadii qayb baa inaga maqan oo bannaankaa jirta xadaana abu طaahir ahbarana cabdullah bn wahbin can makhram bukayr وxadaثnii haarun bn saciid alayliyu qaala xadaana cabdالlah bn wahbin ahbarani makhram bn bukayr can abi bukayr bn cabdillahi اlashaj qaala wuxuu ihi wadaadka bukayra samictu naafican baan maqlay mawla bni cumar radi allahu tacaala canhu yaquul samictu cabdallahi bn abi bakar ibna abi quxaafaan maqlay hawshan ayadaa marka hadda waxaad soo marteen cabdullahi bn muxamed ibn abubakr sidiiq hunaana waxaad arkaysaan cabdullahi bn abubakar ibn abi quxaafa waa wiilkii cabdullaahi oo loo tiiriye uun awowgii awowgii xaafid kastoo si kale u dhigo wuxuu leeyahay meeshan wahan baa ku jiro ninka hore cabdulhi maxamedana waa taabici oo qaasim bay walaala yihiin qaasim maxamed ninkan dambe cabdulahi abubakr ibn abi qaxaafana waa saxaabigu weynaa ee dhintay khilaafada abubakar aabbihiiba ka horreeyey aabbihiiba ka horreeyey ayib awogii dhexli jira xataa awgiibu ka horreeyey waxaana la dilay sida loo badanya waxaa la dilay cafw awogii kama horeyni aabbihiibu ka ninka la yidhahdo marka wiilka hore ee qaasim walaalkii asagu dagaalkii xaraa lagu diray dadkii reer madiina lagu gumaaday ansaariya muhaajiriin baan ahaabuu ku jiray lixdan iyo saddexi